بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xalay dee waxaan ku jirnay baabkii baan xadiidkiisii ugu horreeyeyba ku joogsanay waandir cashirataka alaqrabiin marka axaadiistii baabkaas baa inoo socotay oo kollay mid un baaban ka soo aragnay <clears throat> marka wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثna mحamed بn cabd لlahi bn نmayri qala xadaثna wakiic wayunus bn bukayri qala xadaثna هisham bn curwata can abihi can caiشhaةa qalat anaha qaalat bal xadiidka sanadkiisa kollay nin baa ku jira un waana ninka wakiic ay wada socdaan anaa keligii xadiidka ma warinayo imaamkii weynaaye wakiic buu xadiidkan riwaayadiisa la wadaagsado waatay kaba cabiraan maqruun waa la xidhiidhsan yahay yunus ibnu bukayr marka la eego yunus ibnu bukayrna waa dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey kolley ibnu maciin iyo qolooyin kale oo aimadii kamidi waxay yidhaahaan waa nin siqa ah ama way tawhiiqiyaan nasaa-i oo kale isagu uu daciifiyaa kitaabkeennana halkan buu ku sugan yahay meel kale kuma sugna meeshana waa mutaabaca uun macnaa xadiid uu toos uga wariyay muslim jirta isaga keligii wakiicoo imaamkaasa ayuu xadiidkii la wadaagsaday oo waa maqruud maanta meel kalena kumaba lahaa kitaabkeenna <clears throat> kitaabkeena buu ku leeyahay marka waxay yidhaaheen labadooda markaa qaalat caaisha waxay tihi inta kale waa dadka inin badan soo araragneen lama naزlat markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiina ay soo degtay ayuu qaama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay oo istaagay xadiidkii hore abu hurayrana dee markii ay soo degtay rasuulkii ilaahay inuu quraysh u yeedhay soo urureenoo facama wakhasaynu xalay soo aragnay maantana caaisha warinaysa kollay caaisha iyo abu hurayre iyo ibnu cabaas oo isna warin doona iyo qolooyinkaasna de waxaan kuba tirinaya maraasiishii saxaabada inay tahay waaqacadan umay wada joogin caaishana hadday jirtayna aad bay iyadna waktigaa u yarayd <clears throat> waxay tidhi waan markay soo degto rasuulki ilaahay baa istaagay calaa safa safa korkeedii isku taagay halkan dee waxa weeyaan sacyigaba lagaba bilaabo taas buu dusha ugaba baxay oo isdul taagay faqaala wuxuu yidhi dee xadiidkii abu hurayrana waa inooga dheeraa iyaka ibnu cabaas iyo waxa weeyaan oo ah inuu dee quraysh si guudba ugu yeedhay haddana reerreer ugu yeedhay haddana uu sii dhaadhacay oo uu bal matalan ashkhaas gaara uu magacaabay oo wuxuu yihi rasuulkii ilaahay ya faadimatu binta muxamedin faadima bintu muxamedey ya safiyatu binta cabdilmuطalibi safiya ina cabdimuطalibe ya bani cabdilmuطalibi ilma cabdimuطalibow waa reer cabdimuطalibow laa amliku ma hananayo lakum idinka min allahi ilaahay xaggii shay-an wax waxaan jaanibkaa idinka tarayo oo haddaydaan idinku wixii a ku badbaadayseen aydaan la iman haddaydaan iimaan laba iman anigu ilaahay subxaanaه watacaala cadaabkiisa idinkama daafici karayo xaggaa waxaan idinka hananayo oon idinka daafaci karayaa ma jirto saluunii i weydiista min maali xoolahayga maa shitum oo wixii aan leeyahay wixii aad doontaan dee waan dika siina oo waxaan karayo laakiin jaan ilaahay xaggii idinku haddaydaan naftiina rabbi kaba iibsan aydaan ka badbaadin naar iman aydaan laba iman waxa weeyaan iyo camalkii saalixa ahaa anagu xagga ilaahay waxba qaraabanimadaydani idinma tarayso oo idinkama badbaadinayso kolle xadiidka xalayna waan soo aragnay waanu inoo socon doonaan arrin yaroo xaggan ku tacalluqsan dee waa naxwo ahaan iyo ciraab ahaan ba halkan imaam wax kale kumuu qaban oo aad buu sharaxu koobkooban yahay e masale naxwo ayuunbuu qabtay uu leeyahy waa arrin la garanaye laakiin oo macruufe eh, se dee haddana dhibi kuma sugna in ninkii aan taa xifdisnaneyn lagu baraarujiyo e wuxun buu sheegay wax faa'iide xadiidka toos ugu tacalluqsan rasuulka ilaahay faadimo iyo safiye iyo wuxuu gaar ugu magacaabay waa aad bay ugu dhowiino oo dadku igu dhowaa faatima waa inantiisiiba e haddii aanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faadima aanu waxba u hananayn cid ka shaysana qaraabanimo un waxba uguma hananayo kol haddaan iyagu sababtii aanay laba iman weeye masalada naxwadu imaam nawowi halkan sheegaya waxa weeye dee ay tahayna isaga wuxuu leeya wax daahira lakiin ninkii dee yaqaanun bay daahir u tahay imaka halkan iyo xarfu nidaa taala iyo faadima iyo safiya waa labadoodaas bal markaas labadoodana faadima binta muxamedin iyo binta cabdilmuطalib ayaa kaba dambaysa marka wuxuu leeyay iyada ka dambe de waa mudaafu ilayhi mudaafu ilayhina markuu xarfu nidaa u kaba horeeyo ama taas kale waa la nasbiyaayo binta muxamedin iyo binta cabdimuطalib nasmo mooye si kale naxw ahaan kuma banaanaanayso laakiin ta hore oo ismi calama ah oo dee ay ahayd marka ya faatimatu ayaa wuxuu leeyahy laba wej xaaladan maanta kuba banaan in ya faatimatu iyo ya safiyatu la yidhaaho iyo iyo ya faatimata iyo ya safiyata la yidhaaho haddii aanay bintadani ka dambeyn binta ab muxamedin iyo binta cabdilmuطalib oo kale si kale kumay banaanaateen ya faatimatu ya safiyatu baa la odhan la eh, laakiin arrintan ayaa waxay keenaysaa laba waj oo in la yidhaaho la israaciyo ya faadimata binta muxamedin iyo ya faadimatu bintu binta muxamedin iyada bintu muxamedin ma noqonayso taasi weliba nasbadaa sii fasaaxo badan buu leeyahay kollay shuruudii dee meesha dhowr shardi bay u shardiyayeenna way buuxdaay oo kale e, bal taas buu sheekhu halkan sharaxa idinkuba sugan waana arrintu idinku baraarujinaya ma inagu baraarujinayo oo manaa xaaladu markay san oo kala tahay ismi calami meeshuu yimaado oo dee markaa munaado ahaa ay ka dambayso san oo kale ibni ama binti oo kale ay ka dambayso iyadna ay calam kale usii idaafaysan tahay marka caynkaasa ka isaga waa la nasbiya kan horena labada wajba way ku banaantay nasbadana fasaaxo badan saluni min mali ma shitum xadiidku riwaayaad kaleu leeyahina waa kuwan walow xadiidkii caaisha aanu hayna kii abu hurayre uu yaho mar horena aan mid kasoo aragnay وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yunus عan iبn شhihaabi yunus waa yunus بن يزيد الأyli ninkii inagu badnaa weeye asxaabtii iبن شhihaab ahaa ama raggoodii waaweynaa qaala wuxu uhi iبن شhihaab أخbaranii بن المصyب wa abu سلمة بن cabdالرحمن labada taabici isna waa taabiciya ayaa ii warramay waana fuqahadii madina ee aada u qiimaha badnayd labadooduba de waxa weeyaan taas labadoodaas baa ii warramay <clears throat> oo waxay iigu warrameen ana abaa hurayrata qaala abaa hurayra inuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey <clears throat> waandir cashiirataka alaqrabiin yaa macshara quraysh intuu meel sare u baxay buu u dhawaaqay uu yihi yaa macshara qurayshin qurayshay ishtaruu iibsada anfusakum nafihina min allahi ilaahay ka iibsada oo iimaan la yimaada saasaa dee ilaahay aada nafihiini naar ah kaga badbaadinaysaan laa ugnii ma daafacayo cankum xaggiina ma tarayo min allahi ilaahay xaggii min cadaab illaahi shay wax alla waxaan idinka tarayo oon qaraabanimadaydhaa idinku taraya haddaydaan idinku la iman dee asbaabta aad ku badbaadaysaan ee naar aad kaga badbaadaysaan ma jirto haddana waa sii dhaadhacay oo yaa bani cabdilmuطalibi laa ugniya cankum min allahi shay-an wuxuu yihi haddana yaa cabaasa bna cabdilmuطalib waa xaaladii makaanaynay oo kale labadii wejba yaa cabaas bna cabdilmuطalib ama yaa cabaasa bna cabdilmuطalib laa ugniya canka min allahi shay-an waana adeerkii weeye ilahay xaggiisa waxba kaagama tarayo qaraabanimadaydu haddii aanad adigu la iman sababtaas iimaanka iyo waxaad ku badbaadaysay qaraabanimadaydaasuu kuma badbaadaysid yaa safiyatu camata rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay edadii ahayday halkan intii hore way ka dunaaneysaa ya safiyatu wejkaas mooyaane walaa xaafid ay kaba dhacday hadal halkan markuu qabanayay kitaabka in labada wejba ay ku banaantah laga yaaba ishtibah yarun inuu dhacay ya safiyatu imaka shuruudii halkaa hore labada wej ay ugu banaanaayeen waliba nasbadu ay fiicnayd meeshii ma buuxdo oo waxaan idhi waa ismu calama inay ibni ama binti ka dambayso kaasna calam kale usii idaafaysan yahay laakiin maanta mudaaf iyo mudaaf ilahi kalunbaa kaba dambeeya calam imaka kama dambayso waxa weeyaan oo bintiya ibnidii oo markaa iyada tan seedii hore ay ahaan jirtay oo ah indee wixii lagu rafcin jiray lagu bineeyo dama ahaan ayaa waxa weeyaan un imanayso ya safiyatu mooye ya safiyata imaka wajkaa hore ma imanaya halkan ya safiyatu camata rasuuli llaahi salى اllahu wasalam laa ugniya canki min allahi shay-a ya faadimata ama ya faadimatu faadimatana afsaxa ya faadimata binta rasuuli llaahi salini iweydiiso bima shiti wixii aad doonto iweydiiso oo wixii aan haye kale en anigu leeyahay milkiyayo waan ku siina iweydiiso laakiin laa ugni canki min allahi shay-a taas buu yidhi axaadiisna waynoo inoo socotaaye laakiin bal halkana iyaduna waa shay kuba tacalluqsan un luqa ahaan dee kitaabkuna kolley wixii faa-iidee taasna kolley waan isku baraarujinaynaani eeg markii hore waxaan soo aragnay riwaayada hore caaisha salunii min maali maa shi'tum ficilku mafcuulkiisii toos buu qaatay xarfu jar kuma jirin salunii ma shi'tum imika halkana maxaa dhacay salinii bima shi'ta ba meeshii gashay oo imika ba buu ku gudbay baan leenahay ugu tallaabay wixii uu ku tacalluqaya taa horena de waxa weeyaan ma ahan marka waxaana weeye siu saaxib alqamuus kitaabkiisan uu kuba yidhaaho oo kale imaka ficilkan sa'ala waxa weya yatacaddaa binafsi oo waxaaba la odhanayaa sa'alahu kada waxaa kaluu ku gudbaa can waa ku gudbaa sa'alahu can kada ba'na uu ku gudbaa sa'alahu bikada intuba waa si saaxib alqaamus yidhaaho waa isla macno ujeedadu inaan nidhaha sa'ala ay ba xarfu jar ee kaba dambayso say maka halkan inoo taala in cani ay ka dambayso iyo inuu toosba u qaato mafcuulkiisii oo sa'alahu kada iyo sa'alahu can kada iyo sa'alahu bikada waa cibaaradiisii bimacna wey waa isla wada macno ujeedadu intuba marka waxaan lehay labada xaalaba waa laba xaaloo luqa ahaan inoo jaa-isa laa ugni canki min allahi shaya وxadثnي cمر بن ناqd أxاadiث waa أxاadiثe isla macno markaa waan iska wadaynaa qala xadثna معaaوiية بن cمr qala xadثna زائdة qala xadثna عبداللahi بن dكوان عبداللahi بن dكوان عن الأعرج عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو hda mعnaa نحو hada muxuu u wadaa xadiidkan iminkaan ka soo baxnay saciid ibn اmusayib iyo abu salamata abu hurayre kaba wariyey maantana acraj baa jooga halkan oo bal waxa weeye markaa warinayo wuxuu leeyahay naxو hada waa naxو xadiiثi saciid o abi salama can abi hurayra wey xadiidkii abi saciid iyo ka abi hura abu salama ee saciid iyo abu salama xadiiskoodii abu hurayre kaba warinayeen mid laba mida ayaa dariiqan kalena bal imika halkan lainoogu wariyey kollay mucaawiyat bnu camrina waa nin imakaan filayaa inay horey inoogu horeyso waa nin dadkii atbaacu taabiciintii iyagu ahaa kuwoodii ugu yaryaraa atbaacu taabiciinta waa taabiciinta kuwii lasii kulmay atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay bukhaari oo kale waa sida la-aan waa kaga wariyaa wuu la kulmo waa soo gaadhay kol waa siduu kaga wariyaa laakiin qolooyinka kale muslim kaba mid yahay waa rijaaluljamaaca iyagu waa siday kaga wariyaan oo imaka halkan mrun inaqid baa udhaxeeya bukhaari laakiin waa la soo gaadhay waa la kulmay si axaadiia uu kitaabkiisa kaga wariyo kuwa uu toos ugaba wariyay iyo kuwa ay cidi udhaxaysa sida musnadi iyo ayaaba jiro waa natiqo ibn loo yaqaano <clears throat> atbaacu taabiciinta bal haddaan taa sii wado cabdullahi ibnu dakwan baa halkan inoogu sugan laqab buu leeyahy magaciisa uu kaga mashhuursan yahay laqabkaa cid xusuusani ma jirtaa oo uu leeyahay aad waa nin raggii gaadhay rutbe laguma magacaabo amiir lmuminiin xagga xadiiska oo kale macaalimo faqiha weeye nacam abuzinaad ha sax abuzinaad wayo kolley asaniidan sanadka abuzinaad can ilacraj can abi hurayrana waa asanida abu hurayre kuwooda ugu heer sareeyaba ugu marka la eega asaxul asanid asanida lagu sifeeya abuzinaad weeye acrajkuna waa cabdالرaحman ibn hurmus <clears throat> xadaثna abu kamilin الjaxdariy fudayl بn xusein ba la idhaha horaynu soo maray qala xadaثna يزيد بن زurayci qala xadaثna الtaymiy can abi cثmana عن qبيصة بن qبيصة بن المخاaرق وزهير بن وزهير بن عمر qاaل لما نزلت xadيثu kale day isla wada baab tahay macnuu waan iska yar socona haddaa doono jaanibka sanadkan u yar baydhaya waxaa ii taala imika xadaana taymiyu can abi cثmaan labadaba marar baan soo aragnay ataymina nisbu imika halkan inoogu yeela kolley magaciisuna waa nin aada u mashhuura ah. nisbadana reerka waa la degaya kamabuu dhalan abu cثmaanna isaga kunyadiisa buu mashhuur ku yahay lakiin nisba ahaana waynu kuma soo aragnay magaciisana cid caawa ataymi inoo sheegi kartaa ma jiraan taymi waa kuma magaciisaan doonayo ataymi cid xusuusani ma jirtaa waan soo aragnay waana imaam weeye imaam waliba caabid iyo caalim ahaa inankiisa iyo isagaba caawa inankiisna uu soo noqon doonaa hadii alaidha lama xusuustaan filaya kolley de loo baraarugo weeye ataymi sulayman ha de imika sulayman maxa la garay sulayman ibnu darkhan weeyo nin taabiciintii kamida ah. sulayman ibnu darkhan iyo tayme abu cuhmaanna nisbada ubal magacii waxa dhici karta in hore loo nisbadiisa ayaa xusuusan ilaa waxaan soo haynay waa nin mukhadraman ah waktigii rasuulka waa soo gaadhay oo nin weyn bu aha waktigii rasuulka markii dambena aad bu u cumriyey ya abu cثmaan الnahdi ayaan kusoo aragnay cabdالرaحman ibn mal bal aan iska dhaafo lakiin caawa laba nin baa sanadka akhirkiisa ah qabisaة bn الmukhaariq iyo zuhayr ibn carmin hore umaynaan soo arag asal ahaan kollayna de waxa weeyaan zuhayrna imika un baaba u dambeyn doonta oo mar damboon arki doonaa maba jirto qubaysna qubaysat bn الmukhaariqna xadiid kalea inoo dambeeya oo kolley kitaab zakaat iyo meelaha kuba iman doona haddii ilaahay ina gaadhsiyaa la yidhaaho waxa weeyaan horta qamiisat ibnu bakhaari waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka kaga mid ah xadiidkan waa warinaya waxaa kaloo warinaya waa ninkii rasuulka ilaahay intuu u yimi isagoo xamaalo iyo dad malaa ishaystay dee diyooyin iyo waxyaalo soo qaaday oo isagu dusha usoo ritay rasuulku uu ku lahaa salawaat wasalaamu calayh in almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaatatin su-aashu saddex nin uun mooye cid kale su-aal iyo baryo uma banaano xadiidka ninkii war xadiidka u dambeeyaana waa kaasba wey meel kale ma jiraan waa xadiidkan iyo kaasaa dambeyn doona kitaabka ama zuhayr ibnu camrin kan laba socdo xadiid kale leeyahy waa saxaabigaas in asxaabtii rasuulka kaba mido walow barhkood ay yidhaahaan mala dee iyadoo halkan samaacna caddayni aanay jirin si waxay ka yar joogsadeen saxaabinimadiise bal adi waa taasoo waa saxaabi xadiidkan keliya un buu leeyahay muslim waa inoogu suganya malaha sunanta caadiga nasaa-ina hayno kuma sugnay kitaab waa la madbacaysay isagna sunan alkubra kaas oo nasaa-ina waxbu mid kanunbu ku leeyahay bal waxaan leenahay xadiidkan un u leeyahay waana saxaabigaas wax kale malaha kitaabkeenana kan uu la wada socdo qabiisa qabiisana mid un u dambeeya waana laba saxaabi qaala waxay dhahaan labadoodaasi lamaa nazala lamaa nazalat markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin malg dad badan ba axaadiis noo warinayo aan filaya intuba wada maraasiishii saxaabada inay tahay qaala wuxuu yihi halkan dee kollay saasaa idinkana idin taala in laba ninna way inoo horeeyeen oo laba saxaabi aan idhi qabisatu bnu lmukhaariq iyo zuhayr bnu camrin markii horeba qaalaa baa dhacday imikana qaalaadii hore hadalkiibaa yar dheeraaday oo dib loo soo celiyey ee imika waxa weeyaan un imika qaalada halkani waa labadoodii baa loo wada jeedaayo macnaheedu suna weliba halkan kuba qabanayo qaalaa weeye markay dee qabiise iyo zuhayr baa labadoodu yidhi lakin kol hadday iswaafaqsan yihin wax keliya ay wada warinayaan waxay ku kala duwan yihiin aanay jirin ayaa ruux keliya oo kale lagaba dhigayo oo markaasaa damiirkii laba ifraadiyey xagga kalena lafdigu hadalka yar dheeraaday unbaa soo celina waa qaalaadii hor unbaa dib imaka qaalahaba noqotee loo soo celiyaye waa wax dee matalan haddii aan hadalku dheeraan lagaba maarmi karaa qur-aankana marka saas oo kale hadal uu yar dheeraado ta'kiid ahaan wax waa loo soo celiyaa meelo kala duwan bay dhacdaa horena waynu uga soo aragnay wax laba mid ah waxay yidhaaheen labadoodu indalaqa nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa tegey wuxuu kacay ilىa radmatin min jabalin waa adigu dhagxaan isa saarsaaran oo dee taasoo ayuu u tegey radmadu mala de waxa weeyaan waaxidu radmi ama ridam oo kale waxay leeyihin waa dhagxaantan aan dee marka hore dhagxaan aan dhulba jirin aada moodo in laisku dul raseeyey unoo laisku dhilgdhigay unoo saas u daadsan taas baa rodmo lagu magacaaba ama dhagxaanta adigu isa saaran oo kale xataa dee buyuudda oo kale aqaladooda marka kacbada waxaa kuba yimid markii hore saxaarada ay kuba dhisnayd kaanat radma macnaa dhagxaan la isa saaray un bay ahayd oo saa la isu duldul dhigay unoo saa laguba dhisay haddaba meel adigu taag ahayd oo dhagxaan lahayd oo dhagxaan suuda taala ama sukur waaweyn ayuu rasuulka ilaahay u baxay oo dusha ugaba baxay facala wuu wuxuu ka kor noqday ama uu fuulay sacida aclaaha waa tii ugu sarraysay dhagxaanta xajaran xagga dhagax ahaan oo dhagixii ugu sarreeyay dhagxaanta aada moodo in meelun lagu daadiyo se laysu duldhigay ayuu fuulay oo u baxay uma naada uu dhawaaqay oo wuxuu uhi yaa bani cabdi manaafaah ayuu udhawa ayuu yihi rasuulka ilaahay yaa bani cabdi macnaa reer cabdi buu u yeedhayaa halkana oo waxyaalaha dee nuxaata ama kutubta naxwada ay nudbada yidhaahaan weeye nudbada ay kaba cabiraan macnaa waa nooc munaadaha kaba mida ah, nidaha kaba mida ah, ee wuxuu kaga yar duwan yahay dhawaaqii imaka yaa cabdimanaaf oo kale ama bani cabdimanaaf iyo yaa bani cabdimanaafah ay ku yar kala duwan yihin ama matalan waxaan nudbadu waa munaado uun ee waxa ay tahay isagaa waxaan sa looguma dhawaaqaya ama cid loo naxayo mutafajacan calayh ama wax laga damaqsanayo lagaba xanuunsanayaba usluubkan looguma dhawaaqayo waa ka imid ba la yidhaha de baabta naxwadana baab kaba mida weye lakin waa baabka munaadaha ayuunbu kaba mid yahay oo imika bal masalan marka uu mutafajac wax dee isagii loo naxayo dhib haysata ama taas oo kale sa dee boqoladii mashhuurka ahayd maalintii marka xanfile xadiid meed marka qudus oo kale waa islaamaah waa islaamaha oo kale waa dee imika islaamkii iyo cidhiirigii uu kuga jiray iyo wixii laguba hayey waa naxdin looba naxaya isagii taas bay noqon kolkolna waxay noqotaa shay laga damaqsanayo waa la arkaa inay kitaabkaba inooguma timaado waayo xadiidka صaxiixa inooguma timi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayhi bal bal ana waa raasaah lamadaxay oo markaa waa isagana meeshii ku xanuuneysay ee ay dhibi ka haysatay waa ayaa markaa taasi kaga duwaya ima ama waa mutafajac min mutafajac aleyh ama mutawajac minhu wax lagaba dabaqsanayo haddaba xaaladiisu markay taa tahay oo kale ayaa akhirkiisa waxa xidho xidhiidhay oo aliftan kuba sugan oo alifta nudbe ay yidhaahaan ayaa imaka ee imaka eeg waa islaamaah aliftani waa aliftan laamkii raa mimkii raacday waa alifta alifu nudba la yidhaah dabadeedna marka hadalka lagu joogsanayo in hadal la xidhiidhinayo ahayn ayaa hada ha sakti la idhaaho waa hada iyadu waqfiga daraaddii uba timi ayaa meesha timaada oo imaka tan weeye waa dee rasuulka ilaahayna iyagu siday kuba jireen iyo waxaan ay kuba halaagsamayeen iimaankan uu laba yimi iyo islaamkani inaanay aqbalin oo dee markaa iyagina halaag baa meesha muxaqaqay kuba dhacayaan haddaanay martaas rasuulka ilaahay waa u naxaya iyagii ayuu ihi waa ya bani cabdi markaasaa rasuulku muxuu yihi inii anigu nadiirun ku digayaan ahay waan idin digayaa inamaa maali aniga masalkay iyo wamahalukum idinka maelkiinu waa saan kaba dhiganahay kamahali rajuli nin oo kale weeye ra'aa arkay alcaduwa cadowgii oo xaggii qoomkiisii iyo tolkii kusoo jeeda fandalaqa markaa tegay yarba ahlahu xaal uu ilaalinayo xafidayo kor joogana uba yahay ehelkiisii taas weeye oo yarba ahlahu bimacnaa yaxfadhum wayatadalacu lahum asalka hore dee rabiico waxaa la yidhaha shaksiga naftiise cidda bal masala marka cadow lagaba boqanayo kale la diro si uu ilaalo iyaga ugu noqdo ama kor joogo inta badan meel saaro ama geed ha fuulo ama meel sare bal cadowgii eegaya inuu xun kaba muuqdaan iyo wax dee cabsila ay muuqato kaas bay rabiica yidhaahaan ama rabiicatulqowm ay yidhaahaan macnaa waa imaka halkan qowmkiisii ilaalinaya iyaga saas kale ilaalaba uba ah xaaladiisi oo dee cadowgiina arkayo fakhashiya markaa ka cabsaday isagu markii horeba xaaladiisaa taa ahayd rabiicu u ahaa waa bal markaasu iyagii wuxuu ka baqday cadowgii markuu arkay an yasbiquuhu inay qowmkiisii ugaba dheereeyaan oo cadowgii intaanu isagii gaadhin aanu udigin gaadhaba fajacala markaa gudagalay yahtifu inuu qaylinayo macnaa yasixu oo uu leeyahay ya sabaaxa ya sabaaxa iyadna waa nudbadii imaka sheegaynay ayay ya sabaaxa ay tahay de waana kelimo iyagu ay la iman jireen markaa khaasatan sad oo kale ama dee ama cod lagaba baqanayo ama wax dee adigu dhiilale dadkii loo sheegayo oo kale laga ba markaa dee laba farayo iyagii oo loo digayay kaba cabiri jireen inta badan weerarada dee subaxda hore dhici jiray oo tibay dee kaba cabirayeen ya sabaaxa kaba cabirayeen oo had iyo oo xataa maalintaa dee weerarka oo kale iyowma sabax kaba cabiri jireen iyaga toodaas waxaaba dee kitaabka ku sugan tahay kaswat waa meel dambe kitaabka ama madaxihiisa oo kale salamatu bn alkaw isagoo wakti hore malaa xaggii qaabo uma socdo habeenka gelinkiisii damba malaa aadaanka hore iyo waktiyadiisa ma horteedba inuu markaa la kulmay oo nin gulaam ahaa oo uu ku yidhi ba cabdiraxmaan cof baa lahaaye halihii rasuulka ama irmaankii rasuulka waa la qaaday oo yaa qaaday oo reerahaas fasaariya baa qaaday taas etuu markaa intuu dhawaaq dheerna uu ahaa xadiidkaygu imaam yaa sabaaxaha reer madiinana way hordeen markii dhawaaqii la maqlay ama rasuulkii ha noqota ama dadkii waa la wada kacay markiiba halkii dhawaaqay de aduana a ay qarad laba baxday ama kaswatu qarad liqarad bal marka ayaa salaaxa waa taas arrinkuna waa nudbada haddaba nin saas qoomkiisi si ugu digo dhawaaqa markay maqlaan dee way digtoonaanayaan oo bal matalan cadowgoodii bay kaba digtoonaanayaan haddaba saa idhaan ahay oo dee cadow naar baan idinka digaya way say noo soo socotaba وxdثna محamed بن cabd الأعلى qال xadثna المctamir wa mctamir بن سlayman بن drkan الtaymi ninkii maka taymi an abihi abihi buu kaba warinaya mctamir qala xadثna abu cثmana abu cثmaanna waa ta aan soo maray عan زhayr بن carmi وqabisة بn mkhariqi waa labadoodii maka can النabiy slى الlahu عalيه waslم بنaحwi macnaa xadiidkan muctamir aabihi uu kaba wariyey markii hore muctamir aabihi waxaa ka warinaya يزيد بن زureyc xadaثna يزيد qala xadaثna taymiy ba yidhi imaka muctamir ba halkii ku jira soo maa daba xadiidkan maanta muctamir aabihi ka warinaya wuxuu la mid yahay un xadiidkii يزيد بن زureyc uu taymi ama sulayman uu taymi kaba wariyey waa kii oobu xaggii ee macnaha la wadaagsaday وxadثna abu qrayb محamed بن العلاء qala xadaثna abu usamaة عan الأعمش عan cمr بن mرة عan سعيid بن جubayr عan iبن cabاsi qala أنه qاl لma نزلت hadiه الآية وأndir cashiirataka الأqربين waa iبن cabاs xadiidkii maanta saddex صaxaabi oo kale ama afarna way noo horeeyeen lakin laba ay isku xadiiث ahaayeen warahdaka minhm الmkhlasiin xadiidka inoo laba socotaa waxaana daahira cibaaradan bal inay dee qur'aan ahaan usoo degtee laakiin tilaawadeeda la nasakay taas oo kaleo dee imaka musxafka inooguma qorna tilaawo ahaanteedii waa la nasakay lakiin imaka waa inay taasi soo degtay oo kale waxaana uu sharaxan aan hayo waa imaam nawowi raximah llahu tacaala uu leeyahay walam taqac hadihi ziyaadaة fi riwaayaati الbukhaariyi bukhaari riwaayaatkiisa iyada warahdaka minhm اlmkhlasiin may dhicina lakin xaafid ibnu xajar taas waa ku bushiyaa hadalkan imaam nawowi oo wuxuu idhaahaa bukhaari meelo kala duwana kusoo arooriyo eh iyadna suuratu taba tafsiirkeeda marka maha mabcas nawowi iyo taas oo kale tafsiirka suuratu taba bukhaarina way dhacday waa hadalkan nawowi baa saase lakin xaafid baa taas iyo isagana kitaabkiisa kuwa taala isagoo tacaaqub nawowi ahaan oo ku yar bushinaya ama ictiraad ayuu kharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa baxay xataa sacida safa ilaa uu safo fuulay fahatafa uu dhawaaqay oo muxuu yihi ya صabaxah ayuu ku dhawaaqay de kol haddii qayladaa la maqlana waa qaylo dhiilo un iyo dee xambaarsan iyado cadow iyo markaa weerar iyo waxyaalo oo markaa dadkii faqaalu waxay yidhaaheen man haadaa waa iyo kan kaasoo yahtifu qaylinaya waa kuma qaalu waxay idhaheen muxamedun muxamed weeye faijtamacuu ilayhi way soo urureen waa la isugu yimi iyagoo eegaya bal waxan ugu yeedhay faqaala wuxuu yihi ya bani fulanin ya bani fulanin ya bani fulanin xadiidkii shalay aynu xalay ku joogsanayna waxaynu kusoo aragnay ya bني كacب بن لؤyi ya bني murata بن كacbi markaa ya bني cabdishمsi waa ti aynu xalay kuba soo aragnay waaqacadi waaqaco keliya ka wada waramayaan bal reerihii quraysheed ayuu magacaabay facama وkhaصasan xalay baa soo maray kol si guud buri ya macshara qraish haddana waa si khaas yeelo buduntoodiibuu u dhaadhacay oo waxaan u yidhi ya bani cabdimanaafin ya bani cabdilmualibi faijtamacuu ilayhi reer reer markuu ugu yeedhaa ti aan imanna cid soo dirsaday oo waa laysugu soo ururay faqaala wuxuu yidhi ara'aytakum bal waxay iga warantaan low akhbartukum haddaan idin waramo maanta oon idinku waramo ana khaylan fardo waa ciidan weeye farda wata ayaa takhruju baxayso oo bisafxi cala buurtan aan korkiisa ku taagnahay waxa weeyaan xaggiisa dee dhaadhiciisa iyo xaggiisa hoosi halkaa dee farda ayaa meeshan idinkama qarinayaan oo soo baxaya akuntu ma ahaan laydeen musadiqiya kuwa aniga iga rumaysta oo haddaad ididhaha cadow baa meeshan kusoo jira idinku soo duulay oo buurtan hoosteeda safxu jabal waa asfaluljabal ama cabdigiisiiba bal markaas halkaa idinkuma sugan dee digtoonaada oo taas aan idin ma iga rumaysan lahaydeen ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh kolley musadiqiyana waa asalkii hore lafdigu akun waan u nasbisay akuntum musadiqiina lii bay ahayd asalka hore musadiqiina lii e markii dee ya-dan e markaas idaafadii iyabaa laamtii iyo nuuntii e markaa nuuntan dee jamaca la socotay ayaa bal matalan labadii markay wada goyeen baa ya-dii matalan musadiqiidan lafdiga la socotay iyo tii idaafada ya-mutakalimkan ujeeda ayaa la isku idqaamo markaasa hadalkuta noqde akuntum musadiqiya qaalu waxay yidhaaheen ma jarabna caleyka kadiban hayo waanu kaa aqbali lahayno anagu kumaanaan jarabin oo caleyka korkaaga kadiban wax been oonu kugu aragnay ma jirto macnaa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh iyagii wuxuu qirsiiyey oo dee ay u qireen inuu weligii aanu been sheegin weligii aanay been ka maqal uu runsheeg yahay oo markaa dee ruuxa runta sheegana in la aqbalo weeye markaa dee kol haddii runtayda idin caddahay warkanaan idin sidaa weeye aqbala oo rumaysa waana kaa ay u qireen in weligii aanu rasuulka ilaahay been sheegin de haddaanu weligii been hore u sheegin arrinkan weyne weliba ilaahay ka sheegayana been kuma sheegayo weeye oo markaasu qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi fa inii anigu nadiirun waan digayaayo oo anigu waxaan ahay ku idin digi lakum idinka nadir macnaa mundir weeye bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab daran hortiisa ayaan idinkadan macnaa aan ahay mid idin digaya oo cadaabkaasoo haddaa iimaan la iman weydaan idin heraya dee waxa weeyaan kii adduunyo kii aakhiraba kaas baan anigu idinka digaya ama dee waa kii aakhira cadaabkii shadiidka ahaa bayna dana bayna yadayna kole barfi nadiirun siibay u tahay hadal yaroo waa si guud bu waxay noogu tarayaa had iyo goor waa kelimo soo noqnoqota tibi imaamka la yidhaaha uu leeyahay ayaa wuxuu leeyahay imaka bayna yadaydan ama yadayi iyo bayna yadayhi iyo waa cibaaro had iyo goor aynu aragno soo noqnoqote macnaheedu waxay la mid tahay un qudaama ayay la mid tahay qudaamay la mid tahay marka la yidhaaha waa hortii un markaa macnuun noqon labadiisa gacmood hortoodan de makan ama dhexdoodu waa hortiisa uno waxaana isaga cibaaradiisa ahayd لأnna kula man yakunu qudaama axadi yakunu bayna اljihatayn الsaabiqatayn اlyamiini والshimaali ruux kasta oo ruux hortiisa taagan wuxun buu markaa ku toosnaanaya jihadan ka horeysa labadiisan gacmood midigtiisa iyo bixidiisa sanba deete bayna yadaya ay u timaadaa ama bayna yadayhi ay uba timaadaa bal macnuu taas ba weyn qaale wuxuu yihi ibnu cabaas baa odhanaya isagoo dee ciddii uu kaba soo naqlinaya waana maraasishii saxaabada saan yihi faqaala abulahabin ba wuxuu yihi oo dee ibnu cabaas iyo rasuulka ilaahay ba salawaat wasalaamu aleyh adeerkood ah taban laka macnaa hanaag iyo khasaara kuu sugnaaday waa intaan cid kalaba hadlin buu isagu hadlay ama jamactana miyaanadna soo ururin oo ilaa lihada kaa un mooye wax kale miyaan noo soo ururin waxaad noo soo ururineysay ma intaasun bu ahaa wax kale aad moodayna in noogu yeedhayse waxaad noogu yeedhay eed isugu kaga soo aad soo nagu soo noo soo ururisay ma arrinkaasun taas buu yihi uma qaama uu kacay abu dahabo halkii buu kaba tegay dee dadkina kaba dareere fanaزlat hadihi suuratu suuradan baa soo degtay tabat yada abi lahabin waqad taba kada qara'da acmashu ilaa akhiri suura macnaa suuradan dee isagaa yidhina taban laka ayuu yihi ilaah baa subxaanaه watacaala soo dejiyey suuraddan dee ilaahay yihi tabat yada iyada abilahabin wayo macnaha dee kolley labadiisa gacmoodna waa cibaara can jumlatii bay tahay had iyo goorbaa acmaasha ayaa waxaa lagula yimaadaa gacmaha lagulaba yimaadaaye ee waa halaagsameen oo way khasaareen gacmihii abilahaba ma abilahab oo dee waa tamba weeyaan oo ta hore haddii jumla ducayaa laga dhigay tan dambana khabar bay noqon laakiin cibaarada maxay noo taala waqad taba marka wuxuu leeyahay raawiga xadiidka warinayey kada qara'a alacmashu acmash wuxuu aqriyey halkan waqataba kollay qiraa'ad sabciyaa ah maaha qiraa'adkii inoo tawaaturtay maaha qiraa'adii sabciyada ahayd waa tabat yada abiy lahabin wataba taasba weeye halkana imaam nawowiyo de waxay leeyihin isagaa qiraa'adiisa ayada lakin xaafid maxajar su isagu bal halkan uu yar taxriiriyo acmash isaga tan hagaag loogama soo naqlin muqri'ana u ahaaye lakin ibnu mascuud baa aqriyi jiray oo isaguna xaakim buu ahaa qira'adii ibnu mascuud bal masalan uu soo naqlinayo ama uu si kuba aqriyay ee bal waxa weeyaan isaga adigu maaha dee quraadan ama qira'aadkan inoo tawaturtay maaha wali axaadiisu way noo socotaa xadaثna وxadaثna abubakr بn abi shaybata و abu qurayb qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi bhada اisnaadi waa isnaadkan acmashuu kaba warinaya isagoo taabiciya can camr bni murata can saciid bni jubayr waa laba taabici oo kale kasii horeeyey can ibni cabaasin qaala waxaanu yihi sacida rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa wuxuu wuxuu fuulay data ywmi aلصفا faqaala wuxuu yihi ya صbاxah markaa fahatafadiya baa ka yar maqan iyo xataa sacide bal maala lafdiga xataa iyo lakin waa xadiidkii un binaxwi xadiidi abi usamata abi usame xadiidkiisii wax laba mid ah ama naxwigii ah abu samana acmash isaga kaba warinayey maantana acmashyaa kaba warinaya abu mucaawiya asxaabtiisii waaweyneyd kaba mid ah ayaa kaba warinaya acmash haddaba abu mucaawiyana acmash wuxuu kaba wariya xadiidka imakaan kaba soo baxnay abu usama uu kaba warinayey acmash wax naxwigii ayuu kaba wariyey walam yadkur laakiin muu sheegin nuzuul aayati waandir cashiirataka alaqrabiina wuxuun buu kaba bilaabay rasuulka ilaahi baa maalin safo fuulo taas iyo de ilaa suuradan kale tabad soo degitaankeedii wey kolley waxay la tahay macaanida axaadiisani way noo wada caddahay rasuulka ilaahayna markii dee la amray inuu cashiiradiisa u dhow iyaguna cashiiradiisii bay si guud u wada ahaayeen dee si uu bal amarka uga fuliyey iyo dee umuurtan kaloo ah welibana waa axaadiis kalena way noo dambeeyaan oo noocooda dee adigu macnahooda lehe ruuxan dee ruux qaraabadii ama ruux dee fiican qaraabanimadiisaasi inaanay ruuxii qariibkiisa ahaa haddaanu dee camal saalix iyo iimaan lagala helin aanay waxba u tarahayno dee sidaa daraaddeed baaba waxa weeyaan dadkii kuwii uguma dhowaa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh waa adeeradii waa abu iyo abulahab iyo markay iimaankii kuba raaci waayaan ahlu bay u noqdeen dadkii aad iyo aad ugaba fogaana markay raaceen dad kuwa ugu dhawaa awliyadiisa ay u noqdeenba weeye axaadiisna koletay noogaba sugantaa weeye walina axaadiis noocaasa waaban haynaayo axaadiis abu aalib kuba tacalluqsan waaba tan baabu shafaacati الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi shafaacadiisi le abi aalibin abi aalib uu shafaaco qaaday maxaa shafaacadiisa ahayd dee abu aalib kol aduu gaalnimo ku dhintay saynu soo maray ilaahay baaba soo dejiyay inaka laa tahdi man axbabta rasuulka ilaahay ku yidhi ee waxa weeye waa in xagga marka la eego cadaabkii wixii uu taray daraaddeed in laga fudaydiyey uun oo dadkii kale kufaarta ah ee naarta galay naar kamaba baxaye ayaanu la cadaab ahayn weeye taas baa shafaacada rasuulku ay tahay waana wax isaga u gaaraba iyo watakfiifi canhu fudaydintii cadaabka laga fudaydiyey bisababi bisababi rasuuli llaahi salى اllahu wasalam وxadثna عubayd للhi بن cmر الqwاririي ومحamed بن abi bkri الmqdmiy ومحamed بن cabdالmلك الأmawiy waa saddex nin ba ama saddex sheekh buu mslim ka wada warinaya kollay labada hore horeynu usoo aragnay محamed بن cabdالmلك iبn abi shawaarib oo abi shawaaribkaasna محamed iبn cabdالlahi la odhanayey ayaa isaguna halkan cusube de waa ninkaa sheekada mslim kaba mid ah waxa weeyaan bal mثalا ثiqada ah qaalu waxay dhaheen xadaثna abu cawaanata عن cبدالملك بن عمyر عن cبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبدالمطلب أنه qاaل cبدالملك بن عمyر iyo أبو cawاnة وضاح بن cبداللahi اليشhكurina horeynu usoo aragnay أبو cawاnahani waa وضاح بن cبداللahi اليشhكuri lakiن isaguna waxa cusub ninkan oo ثiqo oo qiimo badnaa cبداللahi بن الحارث بن نوفل waa nin aalkii rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلام عaليه kaba mido waa cبداللahi بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن cبدالمطلب weeye oo xarث بن cabdالمطلبna waa m dadkii ugu waaweynaa abu cabdالمطلب dadku dhalay marka nawfalkan iyo xarث labadooduba asxaabtii rasuulka ay kaba mid yihiin xarث iyo nawfal oo dee nawfalna nawfalkaas baa rasuulka ilahi ilmaadeen ruma ay ahaayeen aad ha ugaba weynaado ama raggii reer bani hashim ee islaami ninkii ugu weynaa weeyaane nawfal ibn الxarث ibn cabdالمطلب xariskuna waa صaxaabi bal cabdillaahi waxaa la yidhaha ru'yu leeyahay manaa rasuulka ilaahay xayaatadiisii buu dhashay waa loo keenay oo rasuulka ilaahay baaba taxniik ama iga sameeyo waa taabici weyn markaas oo waxaa dhashay hinda bint abi sufyaan oo umu xabiiba ramla bint abi sufyaan walaasheed ayaaba dhashay oo waa nin markaa haddaba adigu waxaan leenahay iqa ahaa oo qiimo badnaa weeyaan oo babba ayaa lagu naanaysi jira waxaa dhici karta inuu laga soo hooyadii markii uu yaraayo ciyaarsiinaysay lafdigan de isaguna macnuu iskaba yeelanaya luqadii ay ku ciyaarsiinayso la unkixana baba jaariyatan khidaba tafuqu ahla bakr bal masalan marka cabdillahi ibn xarisa taas weeye ibnu xibaan baa waxaa kaba dhacay in dee abwo iyo kole isdeetanadii meeshaasa hanfi uu ku dilay ninkan assamuum oo dee dhulkuna aad bu ukulul yahay raaxada imaka la haysto lama haysan kolley taasoo abo nawaaxideed lagu ase lakiin culimadu waxay idhaahaan waa inaan uu dhalo cabdullaahi la idhaahaba arrinkaasi uu kuba dhacaye lakiin saa ibnu xibaan dee hiqaadkiisa dhacday maaha isagu mar dambe isagoo xajaajkaba tegaya waqtiyadii ay ibnu ashcaf fitnadiisii dhacday ayuu malaa nawaaxida cumaan iyo isagoo xaggiisa kaba cararay kuba dhintay cabdullah ibn xarita waa nin hiqaan leenahay annahu qaala wuxuu hi ma de axaadiis kala duwan buu kuba leeyay saxiixa kalena waa ku leeyahay annahu qaala ya rasuul اllahi cabaas baa ku yihi rasuulkii ilaahay hal nafacta ma anfacday abaa aalibin abaa aalib shayn abaa aalib wax ma u tartay oo wax ku anfacday fainahu abaa aalib kaana wuxuu ahaa yaxuutuka mid ku ilaaliyo weeyo ku xafido ku daafaca wayaqdabu laka adiga daraadaaba u cadhoonayo dee kolley waxaan filayaa cid ay inaga inaga mid ay kaba qarsoon tahay abu aalib ilaa rasuulki ilaahay markii cabdilmualib dhintay iyo markii dambe laba soo diray ilaa uu kaba dhimanayey xaaladiisu say ahayd iyo in loo mari la-aa in rasuulkii ilaahay kii difaacaya ama lagagaba baqanayeyba uu ahaa taasba weeye kolay ashcaartiisii jaanibkaa kuba tacalluqsanayd ma qasiido dheer ou leeyo ibnu kasiir bidaayihiisa iyo iyadu wuu dhantay markuu soo aroorinayo boqol beyt kaba badan iyo waqtiyada arrimu ay aada u adkaayeen iyo kolley ee waa waxyaalo aada bal matalan waa xagga marka la eega difaaciisi iyo xiyaadada imaka ama ee uu sheegay inuu ilaalin jira u daafici jiray taas bay ahayd cid kastana waa kii rasuulka ilaahay uga gooyey la galay shacbi abi alib haddana dee ilaahay subxaana watacaala xikmadii ayaanu iimaankii ama anu rumayn isagoo dee inuu xaq yahayna garanayey oy u muuqatay taasi oonay kaba qarsooneyn waana ti aan soo marray markii rasuulka ilaahay inuuba yimi markuu sakaraadkaba ahaa laakiin dee uu noqday wixii markaa kuba dhintay waa calaa millati cabdilmualib si yidhi ba qaala wuxu nacam rasuulka ilaahay ha waxbaan u taray buu yidhi o huwa isagu fii doxdooxin waa naad yar oo khafiif oo intaa lugaha intooda u haysa weeye doxdoox asalka hore waa biyahan dee markaas aada u yare hadday qariyaanna ilaa kuraama iyo waxa ka hooseeya un gaadhaya ayaa doxdox la ydhaahaa waa biyaha adugu khafiifka aan badnayn ee intaa yare qadamka qarinaya ayaa doxdox lagu magacaaba haddaba naar kooban oo intaa qadamkiisa un ka haysa jirkiisii kaloo dhammi waa u fayowyo naartii ma gaadhsiisna walow dee aanu israa'iil cid baa kaa cadaab badan say noo soo socota taas buu kuba sugan yahay baa rasuulka ilaah yidhi walowlaa ana anigu haddaanan joogina ama aanan jirinoo aniga aanu markaa dee arrintaa uu taray ee rasuulkii ilaahay iyo nusradaa guudba u taray taasi aanay jirinna shafaacadan rasuulku aanay jirin lakaana wuxuu aan lahayna gaalnimu ku dhintay bal isagoo xaqii arkayuu u cad yahay oo inuu run sheegayaanu haddana aqbalin fi darki اasfali min الnaar ama fi darki lasfali min الnaar waa dabaqa hoose iyo darkiga hoose ee naareed ayuu ku sugnaan lahaa halka ugu hooseysa ayaabu geli lahaayo dee waxa weeyaan xaqii u arkayo u muuqdo oo uu si cad ugu muuqdo inuu run yahayna uu garanayo ayuu haddana aqbali waayo u raaci waayo markaa meesha ugu hooseysa ayuu geli lahaa kolley darki iyo darak labada luqaba waa laba luqo fasixu sheekhu halkan ahluqi noogaba soo naqlinaya qur'aankana labadabana waa la aqriyey fi darki iyo fi daraki labadaba waa la aqriyey de adraakiyana waa lagu jamciyaaba waxaanay tahay waa xagga hoose mar dhaadhaca hoose daraka laguba magacaabaa marka waa jahanamo qacrigeeda iyo halka ugu hooseyso de waana meeshii ugu cadaab badnaydba de wixii sarena waata darajba ay kaba cabiraan eh, xagga sare marka loo baxaye lakana fi darki asfali min annar xadaثna بن abي cmar qala xadaثna سfyaan عan cabdالmلك بn cmayr عan cabdاللahi بn الxاriث qaala samictu الcabاsa yqul qultu ya rasuul الlahi ina abا طاalبa abا طاalب kana wuxuu ahaa yaxuduka wayansuruka midku daafaca ku ilaaliya kuu nusreeyo ayuu ahaa fahal nafacahu dalika arrinkaas iyo ficilkiisa fiican wax kastaba dee isagii xataa dhib kastoo soo gaadhaysayna ugu badrheerhayay taas oo kale cid kastaba uu gooyey wax ma u tartay qaala wuxuu uhi nacam haa wajadtu waxaan helay fii gamaraati min annaar waa isagoo mawjado naareed oo isaga qarinaya taas kuba sugan ayaan helay-oo akhrajtu dee ilaahay fasixii weeye idankii weeye rasuulka ilaahina waa shafaacadii waan soo saaray ilaa daxdaaxin cadaab yaroo kooban mee waa gaal markaa cadaab kama baxaye oo kooban oo intaa lugihiisa weliba qeybtaa yare ugu hooseysa un gaadhsiisan ayaan usoo saaray khamaraatna waxa weeye waa jamcu khamratin oo almucdamu min ashay se biyaha badan ee ruuxa dhici karta hafinayo o kale iyo baaba khamro lagu magacaaba haddaba dee ujeedadu <coughs> alxamdulilah <coughs> yahdikum lah sala alaykum waxa marka ay tahay naar isaga wada qarinaysa dabooleysu ku dhex sugnaa waaba kaas markii dambena ilaah ba ka soo saaray shafaacadii rasuulka iyo de arrinkaa uu sameeyey baa cadaabkii lagaga fudaydiyey weli axaadiisna way noo socotaa وxadaثnii mحamed بن xadaثanihi xadiidkaa waxa igu warami lay mحamed بن xaatimin qala xadaثna yaحya بن سacيidi can سfyaan yaحya بن سacيidkani waa imaamkii qaطan weeye سfyaanna waa thawri un qala xadaثnii cabdالmلك بن cmar cabdالmلك بن cmar sanadkii horena waa kii nooguma sugnaa markii horena سfyaan iبn cuyayna kaba warinayo iبn abi cmar سfyaanku ka warinaya hore ee sanadka hore kusugnaa waa iبn cuyayna ee thawri muhayn kan dambaa thawri ah qala xadaثnii cabdاللahi بن الxاriثi qala aخbaranii الcabaas بن cabdالمطلب xa وxadaثna abubكر بن abi shaybata qala xadaثna wakiع can سfyana waa سfyaankii dambe bhada الإsnaadi can النabiyi slى الlahu عalيه وasلم bnaxwi xadiiثi abi cawaanata xadiidkii abi cawaano cabdimلك بn cmayr kaba wariyey ayaa سfyaan thawrina maanta uu kaba warinaya سfyaan iبn cuyeynna hore ugaba wariyay cabdimلke ayuu cabdimلك بn mayr kaba بn cmayr kaba wariyay waan inta aan soo aragno وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan بn الhاadi بن الhاadna waa yسيd بن cabdاللahi بن usamة بن الhاad waana horeynu usoo maro waa صغاar taaبعيn عن cبد اللh بن خباb عن أbي سعيidi الخdري أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم dukira waxaa la hadal qaaday cindahu agtiisa camuhu abu طاaلبin adeerkii abu طاaلب baa lagu hadal qaaday faqaala wuxuu yihi lacalahu waxaabuu mudan yahay tanfachu inay wax u tarto shafaacatii yowma القiyaamati maalinta قiyaamaha dee kolleyna arrinku waa dhacay oo waxaan uu rasuulka ilaahay rajaynaya waa ka axaadiiثa hore inay dee sugnaatay oo ay xaqiiqowday inooguba sheegay rasuulka ilaahay fayujcalu markaa waxaa la yeelayaa fii daxdaaxin daxdaax min naarin waa in yaroo khafiifoo naareed oo yabluqu kacbayhi ilaa kuraamihiisa gaadhaya oo yaqli uu karayo minhu waa daxdaaxaas waa naarta hadda intii kale oo dhan cadaabkii uma hayo laakiin haddana halkaa waxaa ka karaya sida biyo dab badan lagu fiday ay ufaqfuqleeyeen u karaani islaba rogaan dimaaqu maskaxdiisii isma laha cid baa kaa cadaab culus ee isagaana ugu cadaab fudud ba ciddaa ehlunaarka ah ee kufaarta isaga ugu cadaab fudud yaqrina qalayaanku waa tana biyaha iyo waxyaalahaas oo kale kolley ficilkuna malaa luqa way jirtaa qaliya yaqla e laakiin luqa badan maahe waa khala yaqli oo kale oo <laughs> abulswad iducali ayaa beyt uu lahaay oo uu tan kuga sheegayo ujeedada luqada fasiixa isagoo taa kale ku dirinaya dee dadka fasaxadii inaanay kuma hadlin ولا أقول لqدر الqوم qad غalyت ولا أقول لباب الdاr مkلوq oo ujeedadu markan dheri iyo waxaa kaba hadlayo anugu ma oranayo nin فaصيxan aho غalyت الqدr maxaan ohan غalat الqدr baan oranaya غalyت tqlى taas mana oranayo albaab markan sheegaya waa xidhan yahay مkluq oo hulaaثi kama cabiraye maxaan oranaya albaabka مqlq oo mqlqo de taas lakin maqluq wuxuu ka dhigaya luqa daciif o de dadka aan in laba isticmaalo walaa aqulu liqidri اlqawmi qad gariyat walaa aqulu libaabi daari maqluqu <clears throat> bal markaa yaqlim inu dimaagu baabu ahwani ahli naari cadaaba waa baab kolley waana abu dalib un baaba xadiidku inooguba imanay ahlunaarka ka ugu fudud xagga marka la eego cadaabka xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadaثna yaحya بن abi bukayri qala xadaثna زhayr بن محamedi عan سhayr بن abi صاlح عan النعman بn abi cayaaشhi عن أbي سعيid الخdري أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل إن أdنى أهل الناar أهل الناarka ka ugu y ugu ugu yar cadاaبا xag cadaabeed yntacilu wuxuu gashanaya بنaclayn waa ضaxضاxi un بنaclayn laba kabood oo min naarin oo intaa laba kabood oo naar ayuu baba loo xidhaya yغli waa xaano karaya oo dimaagu maskaxdiisa min xaraaratin caleyh labadaa kabood xaraaradiisa walciyaadu bilahi tacala waa naarta iyo dee shidadeed وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadثna cafan qala xadثna حmad بن سلمةa qala xadثna haaبt عan abي cثman النهdiي waa ninkii markii dhaweydaan soo haynay cabdالرحman بن ml عan iبn cabasi أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qاal ahwanu ahli naari ahlu naarka ka ugu fudud cadaaban xag cadaabeed abu aalibin abu aalib weeye waxa uu u noqdayna waa shafaacada rasuulka ilaahay waa waxa weyne uu qabtay taasba weeyaan wa huwa isaguna muntacilun wuxuu gashan yahay binaclayni laba kabood oo ayuu gashan yaho naar ah inta kale laakiin waa fayowdahay yaqli waxaana karayo oo minhumaa ay min ajrihimaa labadaa kabood ee cadaabka ah sababtood dibaaqu maskaxdiisa isma laha siay noo soo socota cid baa kaa cadaab adagba maba laha isagaana uga cadaab fudud weeye kollay axaadiistii hore iyo axaadiisanna waxay dee noo caddaynayaan waana hore usoo maray oo ah abu daalib gaalnimu kuba dhintay ma shahaadan ee rasuulka ilaahina sidaan soo marnay walow maanta isagu shafaaco khaasa uu helay haddana naartii kamuu bixin aad baa looga fudaydiyey oo marka qaraabada qariibku haddii aan iimaanki iyo camalkii saalixaya taasi jirin ruuxii kuma badbaadayo oo kale bal taas iyada waa mid weeye dee waana taas waxaana iska jirta kolley xaafid xajar ba aada uga tatabucay kitaabkiisa khaasatan alisaaba tarjamada abu darib markaa uba dhiganayay waayo bacd araafida ama iyaa dee barhkoodna mala mu gaaray alifeenba oo ay leeyihin waa badbaadayaayo waxyaalo iyo aahaaray urursadeen iyo waxyaalo aan axaadiistan dee wax lasoo baaldhigi kara iyo ahayn iyo iyagoo dhi markaa dambe xadiidkii aynu soo maray ee rasuulkii ilaahay ugu dambeyn ku yihi huwa calىa milati cabdilmuطalib ayaa ugu dambayna dibnuhu dhaqdhaqaajiyeyo cabaas waa u dheg raariciyo markaasuu maqlay isagoo laa ilaha ila lahu yihi oo bal markaa taas oo kale dee kolley waxaana sheeca bal taas iyo raafida hadday tahay lakin qolooyin waxaan filayaa sheekha dee macruuf malaa oo xerihii agtoodu macruuf ku ahaaye de imaka xernimadeena way suusho walaa cid taqaanaa mama jirto minaxlaami ajrumiga sharxiisiyo dee kolley walaa dadkii dabaqadaydi wixii nagu dhawaa markaa ajrumiga la akrista waa sharxiisa la akrisan jiray waayo waa la akrisan jiray uno daxlaami waa taasoo sharaxa jurumiye oo kale in oo dee kolley muftigii makana waktigiisi ade intaan sacuudiga adi waa waktiga waxoogaa bay ahaydba oo kale waxaan filaya maan arage lakin inuu leeyahay asna almaطalib fi najati abi alib lakin waxaan leenahay waxyaalahaas oo dhan kolley dee manduumo soomaali agteedna iyadna wadaad dee macruuf kuma ahayd oo daybatulqaraa la odhanayo oo hamziye ahayd malaha kumbeyd baabay ahayd oo rasuulka ilaahi salawaat wasalam ay umuurahaasoo dee nin macruufa yuusuf inawhani lahaayo ragga qaarkood way xafidsanaan jireen ba waktiyada qaarkood waa rag baa korkaahi jiray oo dee waana janib siira iyo shamaa'il iyo umuuro filaya iyadana dee way kolley agteedna waktiya qaarkood de imaka raggii horea dee kolley garanaye taasoo kalena way meel kuwa soo arortay isagoo dee kusoo dariya si cabaas wax maqashiyo kale lakin waxaasoo dhan waxaan leenahay wax alla wax ka jira ma jiraan waata nusuustii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sugnayd in kale xafnu xajarna si fiican bu alisaaba markuu waxyaalaha ay qolooyinkaasi daliishadeen oo dhan dee daxlaanigan iyo waa nin dambe laakiin qolooyinka kale sheecada ahaa iyo tatabucay ahaarti iyo riwaayaadki iyo meelihii iyo taxriir iyo taxqiiq aad u fiican buu ku leeyahy lakiin waa kitaabka alisaaba fi tamyiizi <clears throat> waa bayn asaxaabi ee kutubta asxaabta rasuulka kala hadasho dee kitaabka ugu weyn uguna taxriirsan uguna mudanba weeye <clears throat> bal waxaan leenahay axaadiis waa inoo wada cad waxyaalahaasna waa hadalla la yidhi un noqonaysaa muxuu yihi markaas xad wahuwa mutacil bn yaqlin minhuma dimaqu وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاr ولفظ بن المثنى qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شعبة qال سمعت abا اسحاq والسبيعي يقول سمعت نعمان بن بشير يkطب والحاl huwa يقul isagoo leh uu khudbeynayey abu isxaaq asabici baa ka maqlay samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rasuulka ilahi baan maqlay xaal uu ku qowlayo ina ahwana ahli الnaari ahlunaarka ka ugu fudud cadaaban xag cadaabeed yowma alqiyaamati la rajulu nin weeye tuudacu la dhigayo fi akhmasi qadamayhi labadiisa qadam raysmagaadhadooda kollay dee kabahan iyo daxdaaxiyana waa inahay qabanayaanuune halkaa raysmagaadhada waa meeshan yaree godan ee lugta markaan dhulka saarno aan dee dhulka gaadhin taasba weeyaan bal halkaa raysmagaadhadaas waxa weeye ayaa yar godan ee lugta qadamka ah, ayaa loo dhigayaa jamratani laba xabadood oo dhuxolo ah yaqli minhuma dimaaqu shidada kulaylka ay leedahayna maskaxdiisa ayaa karaysa isma laha cid baa kaa cadaab fudud kaasaa uga cadaab fudud waana kan xadiidka riwaayaadkiisi mid kaba midi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu usamةa عan الأعمشh عan أbي isحاq عan النعman بن bashيri qala أنahu qala qala rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم waana صaxaabi aad u yar oo hijradii dabadeed buu dhashay haddana oo ka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiid inoogaba xafiday waana xadiidkii alxalaalu bayin walxaraam bayin saxaabigii warinayay imikana samictu rasuul اllahi waayo waxaa la yidhaahaba ansaar marka la eego hijradii dabadeed waa ilmihii ugu horeeye u dhashay ee muhaajiriintana cabdullahi ibnu zubayr baa u horeeyey oo de markaa horena cabsi baaba gasho iyagaa yidhi waanu sixrimala yahuudiya o waxbaba looma dhalayo oo kale oo aad baa loogu farxaa la yidhaahaa dhalashadiisii markaa uba dhashay abina o saxaabi bashir ibnu sacd qaala wuxu uhi qaala rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam ina ahwana ahli naari ahlunaarka ka ugu fudud cadaaban man lahu waa ruux ugu sugnaaday lahu isaga naclaani laba kabood iyo washiraakani laba sun waa sunkan halkan qadamka korkiisa qabanaya shiraak lagu magacaabaa waa laba kabood buu xidhay oo min naari naara halkaa dhexushi raismagaadhana waa farqi saas oo udhexeeya ma jirto waa intan qadamka ayuunba cadaabku ka hayaa wey ka asiibaya yaqli minhuma dimaagu kamaa yaqli su u karayo almirjalu waa qidriga waa dheriga ma yara isagu ma ictiqaadinayo oo ismaba laha ana axadan axad ashaddu minhu cadaaban inuu ka cadaab badan yahay wainahu la ahwanhum cadaaba allahuma acidna minha waana ninka ugu cadaab fududba weeyaan o waana xadiidkii ibnu cabaas aan kuba soo aragnay ahwanu ahli cadaaban abu aalibin waa isaga bab daliil calى ana man maata calى اkufri laa yanfachu camal wuxuu u baabaysan yahay wixii u daliil ahaa ruuxa gaalnimo ku dhinta inaan camal waxba uu markaa sameeyey aanu waxba u tarayn waqadimna ilى ma camiluu min camali fajacalnahu habaan mansura ilah baaba yihi waxay hore u sameeyeen oo dhan waa kaas waxaan kaba dhignay habaan mansura kol haday gaalnimo kuba dhinteen xadaثnي abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xfs bn kiyaati can da-uda عن الشhعبي عن مسروق dاud بن أبي هindي weeye شhعبina waa waxa weeyaan waa شhراحيل عن مسروق عن عائشhaةa قالت qلtu waxaan idhi ya رasuul الlahi rasuulkii ilaahay ow بن جudعاana ina جudعاan ninkaa la odranayay de waanaan macruuf ahaa cabdاللahi بن جudعاan waxaana aniga شharxayga dhacay de ma garan kara kuwa kalena inuu dhace وkana min bني تmيم بن mرة kolley dee dabcadeed isku dabacad manihin baan filaya lakiin markuu ninkan kasoo waramayey aada u deeqsi badan buu ahaa xataa wuxuu soo sheegay xeedho weyn oo weyne waxay kaba qabta xataa waxay sheegaan ninka faraska fuushadna gacanta waa gaadhayin marka la buuxiyo oo kale salaambaaba loogu fuulayay oo kale marka mala wax lagu gurayo taas iyabuu diifanta iyo martida u samaystay waxaa ii dhacday maan uga jeeda wa kana min bani tamim ibnu mura cibaarada tamim kolley waa aniga kitaabkayga kolley waana khada un madbacadeed weeye ee sawaabku waxa weeye min bani taym tamiim reer baa la idhaha reer najdi degi jira tamiim la idhaha aada uma badnaa laakiin jiribkan abubakar iyo caaisha iyo waa taym ibnu mura la yidhaahaa oo waxa weeyaan taym ibnu mura ayaaba la yidhaha marka intaa tamiimka de idin kuwiinana waa arki kartaan haddii dee taasi dhacday lakin kayga ayun dhacday <clears throat> taym ibnu mura hadda maxay ibn judcaan kaana wuxu fi ljahiliyati sl raxima qaraabada waa xidhiidhinayay wayudcinu miskiina ruuxa bahana waxbuu siin jiray faldaka naaficu manaa acmaashaa fiican buu la iman jiray taasi wax ma utaraysa qaala wuxuu hi laa yanfachu maya ma anfacayo oo de waxa weeyaan waana dhawaayo dee rasuulka ilah si fiican buu usoo gaadhay inahu lam yaqul ma oran yowma maalin rabi kfir lii khadiati yom din macnaa bacti ma rumaysnayn gaal buu ahaa taasuu kuba dhintay ma oran ilaahow maalintaa qiyaamo io dembi dhaaf marka waxyaalahaasi waxba uma tarayaan oo naartii kama saarayaan horta gaaladu way kala cadaab badnaanaya waata abu aalib baan aragnay wax maanico kusugaana ma jirto dembiga aan kufri ahayn ee kale in waxyaalo kale lagaga daadiyo umuuraha caynkanas rasuulku siduu inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu aleyh fiicane ruuxan gaalkii samaynaya addunya wax lagu siiya oo addunya looguma qadima bal markaa laakiin kol haddii aanu muwaxidnimo kuba dhiman naarti kama baxayo weyo taasi acmaashiisaasi waxba uma tarayso baabu muwaalaati اlmu'miniina wamuqaadacati gayrihim wاlbara'ati minhum wuxuu u baabaysan yahay baabu mulaawaati muwaalaati اlmuminiin dadkii mu'miniinta oo la xidhiidhiyo wa muqaadacati gayrihim gayrkood oo la gooyo iyo wlbara'ati minhum ciddii aan mu'miniin ahayn dee laga beri noqdo xataa qaraabadaadii haba noqoto weeye oo waa taa xadiidku way noo soo socotaa rasuulka ilaahiyna waa kaa qaraabadiisii u dhaweyn lahaa xaggaa waxba idinkama tarayo haddii ruuxu dee in markaa isagu aanu mu'minba ahayna ruuxan dee shaqo iskuma lahaba weeye oo dee beri bay kala yihiin haddaba in la gooyo laga beri noqdo dadkii mu'miniintana haba fogaadeena la xidhiidhiyo taas buu baabkeediya xadaثanي أحmed بن حmbl waa imaamkii weynaa kolley waxoogaa axaadiiana kitaabka oo kuleeya mala sodomeeye ah, sheekhu kaba wariyo xadaثna mحamed بن jaعfari qala xadaثna شhucbaة عan ismaaعiil bn abi khalidi عan qaysi عan cmr bn الcاaصi qala anahu qaal kolley mحamed بn jaعfar waa gundar shucbana waa taas oo de isaga waa dadka axaadiistiisa uba yaqaanu kaba midiyo sanado aad u badan hooyadii baabu qabo malaa labaatan iyo sanadoodba waa ag joogay un waxaana xaafid ibnu xajar yidhi asxaabtii shucbo aad iyo aada u badnayd xadiidkani isaga dariiqiisa unbaabuu lagaba wariyaa nin dee daciifa unbaaba dariiqiisa lakin cid kale la wadaagsatay maba jirto ismaaciil ibn abi khaalid waa taabici qaysna ibn abi xaazimna hore inuu soo marro waa ninkii aan soo nidhi taabiciinta marka la eego dabaqada koobaad waa dadkii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay marka kaasna waa isagoo keliya cid kale lamay wadaagsan ragga kale mid dee intaa in ka yar toban ka lamay wada kulmin isagu laakiin tobankaba waa la wada kulmaysaa dee waxa weeyaan xaakim xoogaa buu tiriya laakiin midna culimadu taa way ku wada diideen waxa weeyaan isaga un wadaka qays ma lahu nadiru sida u suyuudi alfiyadiisa kuma yidhaaho muxuu yihi can camr bn cas halkan kale xaaf xajar baa xadiidkan markuu qabanayo o kale waa faa'ido aada u yar muhim ahayd oo wuxuu horta yidhaahaa qays ibn abi xaazim bukhaari iyo muslim xadiid uu camr ka hore inu soo marnu kaba warinayo jariir uu kaba warinayo lakin xadiid uu camr ibn اlcaas kaba warinayo oo bukhaari iyo muslim kuba sugan xadiidkana jira macnaa xadiid labaad oo qays ibn abi xaazim uu camr ibn caas kaba warinaya ma jiro haddana faa'ido kaleu raaciyaayo camr ibn caas axaadiidooda saxiixeyn kuba sugan oo dhan buu meesha kuba khulaasay oo fathi oo kale xadiidkan waaba kan xadiid kale oo bal mثala laba xadiid oo kalena صaxiixeyn waa ku leeyahayo bukhaariyo muslim bay wadaagsan ayu rijaali axabu ilah kole manaaqib weeye oo rasuulka ilaahi weydiiyey ragga yaad uguma jecesho abubakr rasuulka ilah yihi iyo xadiidkan shahiirka ida اجtahada الxaakimu bal mثala taasoo fa asaaba intaas xadiidkaasna isagaa warinayo waa bukhaariyo muslim ma xadiid bukhaari uu ku leeyo mucalaqina waa jira almabcath anawowi iyo mid kaleo tayamum ah muslimna xadiida suxuurta ayuu ku leeyay intaas baa camr bnu caas wax axaadiida saxiixayn ugu sugan waa faa'ido yaroo muhim oo xaafid ibnu xajar halkan uu kuba qabtay de halkan baabkeen waa xadiidkan markuu qabanayaan ujeeda un u kuba qabteen waa bukhaari iyo muslim wuxuu kuba lahaaba qaala wuxuu yihi markaa camr bnu caas samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan maqlay yaquulu xaalu ku qawlamay jihaaran isagoo caddaysanaya aan qarsanayn hayra sirin arrintoo aanay hoos ina u leeye aanu ahayn waa ku dhawaaqaya ma qarinayna waa faafinaya muxuu lahaa ala hooyay ina ala abi yacni fulanan ruwaadda qaarkood baa halkan laba yimi kollay malaha waa nooc yar qarin un oo ama fidno kacab cabsigeed inay fidna kaba ratibanto ama dhibi ruuxii ay ugaba timaado ama wuxuun baaba dee tan loogaba tegay ee barhkood baaba yidhaaha wuxuu ujeeday rasuulka ilaahay ama xadiidka xakam bin abilcaas waxyaalo kalena waaba la yidhi ala abi aalib oo kale iyona waaba la yidhi macnaa qolooyinkaasi waxa weeyaan un macnaha lakin macnaha xadiisku inoo xambaarsanya dee waa ta aan tarjamadaba aynooguma sugnayd imakana aan yar sii caddayn doone rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ina ala abi yani fulane laysuu leyi biawliya aniga awliye iima aha oo macnaa waa wixii dee haddii bal matalan aan mu'miniin ahayn ee dee qaraabadiisaba aha dad kuba dhow ahaa haddii la yidhaaho xakam bin waa marwan iyo abio de waa reer cabdishamsiya aad bay isugu dhawaayeen cabdimanaaf bay isugu imanayaan haddii bal matalan de waxa weya cid kale laba yidhahn waa dee ka adigu uba dhow uun aniga kol haddii ani iimaan laba iman islaam aanay laba iman awliyadayda iyo kuwaan xidhiidhinayeen tawaliyayo ma aha anigu inamaa weliyi aniga weligay ka aan isagu xidhiidhin aan isagu tawaliyaya allahu ilaahay weeye wa saalixu lmu'miniina iyo mu'miniinta kuwadaa fiic oo bal matalan taa weeye bal xadiidka markaa waxaynoogu inoogu sugan uun ee ruuxa qaraabadiisan isaga u dhow haddii dee imaan aan lagama helin ama jaanibkaas oo kale waxa weeyaan diintii baa kala goysay diintii baa kala reebtay marka in dadka caynkaasa laga beri noqdo oo laba gooyo ciddii kale dee mu'miniin ahaydba inkastaba haba durugsanaadeenna iimaankan iyo islaamnimadan iyo salaaxoodan kale laguma xidhiidhiyo bal taas weeye oo bal matalan taa wixii waana tarjamada ti inooguba dhigtay rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh taas baa xadiidka inooguba caddeeyey وبالدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب والله سبحانه وتعالى أعلم